بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين فصل في بيان حاصل الفصل المتقدم waxaynu fasalkan ku arki doonnaa waa fasalkii imtixaanka aynu u naqaanay ee cashirkii maalmahan inoo soo socday ilaa saddexdii maalmood ee u dembeeyey ayaa laynagu imtixaani doonaa isla fasalkananayna imtixaanaya kolkaa ardaygu ha ogaado maanta casharka uu qaadanayaa inuuna ahayn cashar caadiyahe cashir lagu imtixaanayo inuu yahay hadduu kuu fududaado cashirkani waxay ka dhigan tahay waxaad ku guulaysatay cashiradii hore hadduu cashirkani kugu adkaado waxay ka dhigan tahay waxa kugu adagi waa cashiradii hore mutaqadimiinta iyo muta'akhiriintu kelmaday isku khilaafeen baa jira waxay isku khilaafeen marka maskaxda aadamaha wax loo sheegayo ma in marka hore hadalka loo loo balballaadhiyaa marka dambena hadalka la soo ururiyo si loo ogaaday kii balballaadhinta ku fahmay iyo kaan ku fahmin mise waa in marka hore hadalka la ururiyo isagoo koobkooban la sheego gebagebadana xagga dambe laga balballaadhiyo labadaa waa midkeebay isku qabteen muta'akhiriintu waxay qaateen marka hore hadalka ha la koobkoobo oo khulaasooyinka xagga hore ha lagu sheego hadal jumlooyin koobkoobana marka hore dadka ha loo sheego marka dambena hadalkii oo bastin iyo ballaadhin iyo sharax lagu sameeyey xagga dambe ha la maryabay muta'akhiriintu qaateen mutaqadimiintuna waxay qaateen sidaa cagsigeed waxay yidhaahdeen marka hore qofka ha loo sharxo cashirka si weyn ha loogu sharxo kadibna sharaxaasi markuu dhammaado hadalku isagoo koob kooban xagga dambe ha la mariyo qodobada ugu muhiimsan dib ha loo soo celiyo waa mutaqadimiintaa sidaa qabta mas'aladu waxay ku salaysan tahay qofka wax sheegaya waa falsafay ku salaysan tahay qofka wax sheegayaa aadamahan ama qofkan kaluu wax sheegayo caqligiisa yaa ku habboon fahanka yaa ku fiican ma in marka hore sharax ballaadhan lagu siiyo dibna laga soo celiyo cashir koobkooban mise in marka hore wax laguu koobkoobo marka dambena dib laga sheego isagoo mufasala yaa munaasiba waa mas'aladaa mas'alada la laysku qabtay ee mutaqadimiinta iyo culimmadii hore iyo culimmadii dambe ayaa isku qabatay mas'aladaa waxaynu ognahay inagu hadda b b sideenna waxaynu ognahay inay labadaa qolo kale rajixi kari waayeen qowlkooga b b sidu markay soo gelayso qodobada warka ugu doorka room bay sii daayaan dhexdana way ka faahfaahiyaan haddana markay sii baxayaan qodobadii warka ugu doorka roonabay mar labaad soo celiyaan waxa weeye mutaqadimiin iyo muta'akhiriin ayaa meesha isku haya caqliga basharka marka wax loo sheegayo yaa ku habboon marka hore ma in hadalka la ururiyaa dibna laga balballaadhiyo saasay rag badani qaateen oo waxay leeyihiin hadalkoo koob kooban qofka marka loo dhiibo waxay ka dhigan tahay aqoontii waad hor jiiday ama shaygii aad doonaysa inaad qofkan u sharaxdo ogaan baad u yaro horjiiday kolka qofkaasi wuu daba cararaya aqoonta marka dambe isagoo mubasada aad siiso ilaa ilaawina maayo laba macaanna wuu helay sidaba aqoontu macaan bay leedahay raadinta aad raadinaysaana macaan bay leedahayoo mas'alada aad garan weydayeed baadho baadho baadho inta badan kaama lunto kolka caqligaagana ogaan loogu dirayaa baadhi inuu galo markaasaa qodobo duuduuba laguu dhiibi markaasay maskaxdaadu isweydiini maxaa kan loola jeeda maxaa kan loola jeeda maxaa baxaya maxaa soo gelaya markaasa isagoo mubasada xagga dambe hadana lagaa siin doonaa jamiicu maa taqadama wixii horreeyey cashiradii horay aan u soo dhigannay oo dhani oo min almucrabaati kuwii la icraabayey ah min almucrabaati waa laba qodobuun ama waa koob iyo toban qodob labada qodob ee min almucrabaati soo hoos gelaya waxa weeye ismi daahira iyo ficil mudaaric waa labadaa qodob kolkaa min almucrabaatidaasi waxaa kalaynu odhan karnaa waa koob tobanoo waa sideeddii ismiga daahirka ahaa iyo saddexdii ficil mudaaric sidaana waynu u dhigi karnaa min almucrabaat waa kuwii la icraabaya koob iyo tobanka ahaa jamiicu maakii dhammaantii taqadame inoo hormaray oo min almucrabaati kuwa la icraaba ihi qismaani waa laba qaybooduun qayb saddexaadi ma jirto mucrabku waa laba mid ahaanun qismun qayb yucrabu waa la icraabayaa bilxarakaati xarakooyin baa la icraabi qayb xarako ayaa la icraabi qaybta xarakada la icraabaya waa intay damadu degi jirtay damadu imisay degi jirtay damadu imisay degaysay toddobay degaysay ama afar soo saa ma ahayn haddaba waxaa koob iyo tobanka xarako la icraabaa waa toddobadaa wa qismun qaybna yucrabu waxaa la icraabi bilxuruufi xuruuf qaybna waxaa la icraabayaa xuruuf qaybta xuruufta la icraabayaa imisay ahayd eeg waxaad u fiirsataa koob iyo tobanka toddobada dambada markaad ka reebto inta soo hadhay baa xuruufa waa imise markaa afar baa xuruuf la icraabaya qismun yucrabu bilxarakaat wa qismun yucrabu bilxuruuf yucrabu la bilxarakaati xarakaadka kala icraabayaa arbacatu anwaacin waa afar nooc afar nooc baa xaraka la icraabaya inagu imisaan ka dhigi jirnay toddobaynu ka dhigi jirnay halkaa alismu lmufrad waa ismiga mufradkaa labadiisii qaybood wa jamcu taksiir waa jamcu taksiirka labadiisii qaybood wa jamcu lmu'anath asaalim waa jamc mu'anathu saalim oo xabad ah walficlu lmudaaric waa ficilka mudaaric labadiisa qaybood saxiixa iyo muctalkaba alladii kaasoo lam yatasil biaakhirihi xagga dambe uuna kala xidhiidhsanin shay-un shayna wa kulluhaa dhammaantood turfacu waa la rafcini bidamati damo ayaa lagu rafcin dhammaan waa la daminaya intaa afartaaba ama toddobadaaba ma sax baa culima in la daminayo toddobadaa ama afartaa waa sax toddobadaa in la daminaya waa sax wa tunsabu toddobadaba waa la nasbin bilfadxati fadxa ayaa lagu nasbin toddobadaaba waa la fadxinaya ma sax may maaha sax yaa ka maqan jamac mu'anasu saalim baa ka maqan oo ka doonta wa tukhfadu waa la khafdini toddobadaba bilkasrati kasraa lagu khafdin toddobadaaba ma kasraa degaysa horta kow marka tukfadu aad tidhaahdo toddobadii labadii ficil inaga saar saxiixulakhir iyo muctarulakhir ilan waa ficil ficilna lama khafdin jirine labadaa naga tuur maxaa soo hadhay toddobadii markaa shantii haddaba shantaa ma kasraa degaysa may laba kalaa inaga baxaya labada maa laa yansarif mufrad hayru munsarifa iyo jamcu tagsiir hayru munsarifa labadaasina way naga baxeen oo labadaana fadxaa degaysa wa tukhfadu waa la khafdin toddobadaba bilkasrati kasra lagu khafdin waa saddex qura waxa la khafdinayaa wa tujzamu waa la jasmin bisukuuni sukuun baa lagu jasmin wa tujzamu bisukuun maxaa lagu jasminayaabuu haddana yidhi halkan sukuun baa lagu jasminayo waa la sukuumin kolka inta qaybta la sukuuninayaa ee wa tujzamu bisukuun ihi ma toddobadiibaa mise waa xabad qura oo toddobadii ka waa xaba waaxida ayaa la sukuuniyaa lix baa inaga baxay lixdaasi siday u baxeen toddobada horta shan baa asmaa ahayde marka tujzamu la yidhaa xagga horeu inagu soo yidhi walaa jazma fiiha asmaada lama jazmiyo buu xagga hore inagu soo yidhi kolkaa tujzamu markaan idhaa shantii ismi baa daaqada ka baxaya oo inaga tegaya labada mufrad iyo labada jamcu tagsiir iyo jamc mu'anasu saalim wa tujzamu marka la yidhaa dee ismi lama jazmiyo shantaasi markay inaga baxeen yaa soo hadhay saxiix iyo muctal sow ma aha muctalkiina xadfu xarfulcila lagu jasminaya saxiixiyo qura ayaa inoo soo hadhay wa tujzamu bisukuun intaa hadda sidaa aan u sharxayo haddaad u fahamsan tahay cashiradii hore ayaad soo baratay bay ka dhigan tahay sidaa aan u akriyaya hadday kugu adag tahayna cashirka kugu adagi kan maahee waa kuwii hore imtixaanka maadan baasin adigu isqiimee bay ka dhigan can daalika arrinkaa ah hore waxa ka baxay halaathatu ashyaaa saddex shay ayaa baxay saddex shay ayaa inaga baxay alismu aladii ismiga laa yansarifu aan munsarifka ahayn hadda waa laba kaasi mufradan kaana aw jamca tagsiirin mufradka iyo jamcu tagsiirku halkay ka baxeen khafdihii fa innahu yukhfadu bilfatxa fatxaa lagu khafdin maa lam yudaf inta aan mudaaf laga dhigin ow tadkhul calayhi al ama alba ayna gelin labadaa inaga tur wa jamculmu'anath asaalimu halkaa asaalimu bay ahayd oo uu godnaa miimkaasi khada baa laynooga kasriyey wa jamculmu'anathi saalimu jamac mu'anathu saalim ayaa isna inaga baxay nasbii ka baxay fa innahu yunsabu waa la nasbini bilkasrati kasraa lagu nasbin fatxa ma aha waalficlu lmudaaricu ficil mudaaric baa baxay almuctalu alaakhiri oo xagga dambe ka buka fa innahu yujsamu waa la jasmin bixadfi aakhirihi aakhirkiisa in la xadfo ayaa lagu jasmin aakhirkiisa in la xadfo bixadfi aakhirihi almuctalu laakhiri halkaa muctalku saw alma wato almuctalu laakhiri saw ma al saw ma wato halkaa almuctalu laakhir malaa waa khaladashaasi arday ebel ka jawaaba cashaasi ma khalad baa mise waa almuctalu laakhiri ma muctalulaakhiri bay ahayd mise almuctalulaakhiri bay ahayd almuctalulaakhiri bal qiimeeya ardayey ama culimoy qiimeeya ashaasi ma saxbaa mise waa khalad haye cabdirashiid maxaa mudaafun ilayhiya maxaa tidhi almuctalu saw mudaaf ma aha alaakhirina saw mudaafun ileyhi ma aha haye asha almuctalu ku jirta ka warran markaa dee mudaafka alma loo ogolaan jiray yaa mee jinsiye haddii laga dhigo xataa xal maaha haddii xataa jinsiye laga dhigo xal maaha haye me almuctal ma aha taahir almuctal baa la doonaya haye nacam caamir waa saxaye waa sifa mushabbaha waa caynkaa wey waa wasfiyo waa la ogol yahay ashu hadday sifo ku jirto shan jeer baa mudaafka a loo ogol yahay baynu isku oga shan jeer shanta jeer ee mudaafka asha loo ogol yahay mid ka mida weeyaan waa ila socotiin baan u malaynaya almuctalu laakhir ashaasi waa shanta jeer ee mudaafka al loo ogolaada mid ka mida walficlu ficilkiibaa baxay almudaaricu mudaarica ahaa almuctalulaakhiri ee xagga dambe ka bukay fa innahu yujsamu waa la jasmin bixadfi aakhirihi aakhirka xadafkiisa ayaa lagu jasmin wa taqadamad way inoo hormartay amhilatu daalika arrinkaa tusaalayaashiisu halkaa waxaynu kaga baxnay shayga xarakada la ecraabayo toddoba ka dhig ama afar ka dhigo waladii ka yucrabu la icraabayo bilxuruufi xuruuf ka xuruufta la icraabayaa arbacatu anwaacin waa afar nooc ka xuruufta la icraabaa waa afar nooc wahiya afartaasi almusanna waa musannaha iyo wamaaka xumila calayhi lagu xambaaray wa jamculmudakar asaalimu halkaa asaalimu inuu inoo godo ayay ahayd wa jamculmudakar asaalimu jamac mudakaru saalim weeyi iyo wamaa xumila calayhi ka lagu xambaaray walasmaa'u asmaada weeyaan asittatu ee lixda ahaa waalamhilatu tusaalayaasha weeyaan alkhamsatu ee shanta ahayd afartaasaa horta xuruuf la icraabaa afarta xuruufta la icraabo bal ku soo celi waa musanaha iyo mulxaqiisa kow waa jamac mudakaru saalim iyo mulxaqiisa waa laba waa asmaa'u sitaha waa amhilatu khamsaha faama almusanaa musanihii fa yurfacu bilalifi alif baa lagu rafcin wa yunsabu waxa lagu nasbini wa yujaru oo haddana lagu jeeri bilyaa'iya almaftuuxi la fadxinayo maa qablahaa ka ka horeeya ya-da ka ka horeeya waa la fadxin almaksuuri oo la kasrinayo maa bacdahaa ka ka dambeeya ya-da xarafka ka dambeeyaoo nuunka ana kasraa la siinayaayo waa la kasrini waxaad odhanaysaa akramtu zaydayni azaydayni kolka nuunkaa waad iska kasrini kasraynu nuunkaasi waxa ya'da ka horreeyana waad fadxin waxa ya'da ka dambeeyana waad kasrin way jiraan luqooyinka qaar oo nuunka musannaha la fadxinayo azaydayna la way jirtaa sida gabayaagii yidhi calaxwadayayna istaqallat cashiyatan famaa hiya ilaa lamxatun watagiibu kolkaa ixwadayeyna halka ixwadayeyni uu ka odhan lahaa ayaan doonayn ixwadayeyna nuunkaas ayuu ka kordhigay musanaha nuunkiisa waa la kasriyaa sida caadiga ah ee mashhuur ku qoran waa kasro fa ama almusanaa musanaha fa yurfacu bilalifi alif baa lagu rafcin marka la rafcinayo waa alif wayunsabu waxa lagu nasbini wa oo lagu jari bilyaaiya ya-da almaftuuxi la fadxinayo maa qablaha kaka horeeya almaksuuri ee la kasrinayo maa bacdahaa kaka dambeeya waxaa hadaba musanaha lagu rafciyaa waa alif jaaa alcaliyaani waxaa lagu nasbiyo ee lagu jaraana waaya ra'aytu alcaliyayni ama marartu bilcaliyayni labadaa cali inay haddaba mansuub iyo majruur midka ay kale yihiin ama ya-du inay nasbo tahay iyo jer inay tahay maxaa lagu kala garanayaa ilin makaankii waa musannicuun makaankii waa meel qura maxaan ku kala garanaynaa waxaa lagu kala garanayaa caamilka hore haddaan idhaha ra'aytulcaliyayni ya'daasi waa nasbo haddaan idhaahdo marartu bilcaliyayni ya'daasi waa jar wa ulxiqa waxa la haleeshiiyey bihi musanaha waxa la haleeshiiyey inaani baa la haleeshiiyey waa laba raga wathnataani baa la haleeshiiyey waa laba dumara wa hintaani baa la haleeshiiyey waa laba dhaqankii oon la kala qaadaynin saddex lafdi oo musannaha mulxaq u ah ayuu halkan sheekhu doonayaa inuu inoo sheego isnaani ereygii ihi waa laba raga maaha musanne waa mulxaq laakiin sintani isnataani ereygii ihi waa laba dhadiga waana mulxaq io musanaha sintaani ereygii ihi waa mulxaqii musanaha waana laba dhadiga kolkaa labada dhadigaa marna isnataani loogu dhawaaqaa marna sintaani loogu dhawaaqaa labada dhadiga ah ama isnataani ugu dhawaaq ama sintaani ugu dhawaaq waa mutlaqan oo waxay mutlaq ka tahay wax shardiya saddexdaa lafdi marka musannaha la haleeshiinayo shuruud lagu xidhayaa haba yaraatee ma jirto wax shuruud ah oo lagu xidhi haba yaraatee saddexdaa lafdi ma jiraan waa inaani iyo inataani iyo intaani shuruud lagu xidhayaa ma jirto waxaynu doonaynaa haddaba saddexdan maxay musanne u noqon waayeen su-aasha aan isweydiinaynaa inaani waa laba laba kol hadday lababa itusayso musanne maahabaan nidhiye maxay musanne u noqon weyday waxay u noqon weyday musannaha qodob baa ku jira tacriifkiisa la yidhaah saalixin litajriid ziyaadada alifka iyo nuunka ah ama yadiiyo nuunka ah waa in laga jari karo haddaba in inaani iyo inataani ziyaadadaan laga jari karaynin saasaa mulxaq loo yidhi wakilaa iyo wakiltaa kilaa iyo kiltaana waa la haleeshiiyey musanihii laakiin iyagu mutlaqan maahee shardi baa loo shardiyayaa bishardi idaafatihaa in loo idaafeeyo ayaa la shardiyaa bishardi idaafatihimaa in labadooda loo idaafeeyo ayaa la shardiyaa ila damiiri damiir labadaa lafdi damiir in loo idaafeeyo ayaa shardi lagama maarmaan ah ama shardi muhiim ee ilaa xad ah jaa'anii waxaa isoo gaadhay kilaahumaa labadoodii ayaa isoo gaadhay wa kiltaahumaa labadoodii dumarka ahaana way soo gaadheen haddaba jaa'a oo hamsaha ku joogaa waa ficil maadi nuunka jaa'anii ku jiraa waa nuunulwiqaayo ya'da nuunka ka sii dambaysaa waa mafcuulun bihi kilaahumaa kilaadu waa faacil marfuuca calaamatu rafcuhuna waa alifka ilayn waa mulxaqii musannaha shardigii loo shardiyayeyna wuu dhammaystirtay oo waxa kilaa loo shardiyaa ama kiltaa loo shardiyaa in damiir loo idaafeeyo oo kilaahumaa la yidhaah ama kiltaahumaa la yidhaah haddiise ismi daahira loo idaafeeyo oo sida aayadda qur'aankaa ah, kilta aljannatayni aatad ukulahaa ah aynu nidhaa kilta aljannatayn kiltaadii halkii kiltaahumaa laga odhan lahaa ayaa kilta aljannatayni laga yidhi haddii ismi daahira loo idaafeeyo mulxaqa musannaha noqon mayseeh waxay noqonaysaa ismi mucraba oo icraabkiisuna xarakada alifka ay ku qadarnaanayo alifkaasayna laazimi maqsuur ayayna noqoni sida muuse aad icraabi jirtay oo kale sow jaaa muusa damada kumaadan qadaraynin eh, damada sow alifka kumaadan qadarayn jaaa muusa ra'aytu muusa sow fadxada alifka kumaadan qadaraynin marartu bi bimuusana sidoo kale sow lama qadaraynin sidaasoo kiltal kiltaljannatayni loo qadaraya kiltaadu alifkaasay laazimi hadaad mansuub ka dhigaysa waa kiltaa haddaad majruur ka dhigaysana waa kiltaa haddaad marfuuc ka dhigaysana waa kiltaa saddexda jeerba kiltaabay ahaani ereyga haddaba culimo kiltaa ah iyo kilaana waa la mide haddii musanne loo idaafeeyo daahira ismi daahira haddii loo idaafeeyo alif bay laazimi xarakadaana waa lagu qadarayaa haddii damiir loo idaafeeyo musannaha icraabkiisii bay qaadan wakiila kelmadda kilaaya ayaa la haleeshiiyey wakiiltaa kelmadda kiltaayana waa la haleeshiiyey bishardi idaafatihimaa in loo idaafeeyo ayaa la shardiyaa ila damiiri damiir in loo idaafeeyo ayaa la shardiyaa sida jaa'anii waxa i soo gaadhay kilaahumaa labadoodii wa iyo labadoodii alifkaasi waa damihii buu wakiil ka yahay wa ra'aytu waxaan arkay kilayhimaa labadii ragga ahaa wa iyo labadii dumarka ahaa wa marartu waxaan soo maray bikilayhimaa labadii ragga ahaa wa kiltayhimaa iyo labadii dumarka ahaa fa in udiifa haddii la idaafeeyo ila daahiri ismi daahira haddii loo idaafeeyo kaanaa waxay ahaanayaan bil alifi alif kuwa ku sugan fil axwaali xaaladaha ahalaaati ee saddexda a wa kaana icraabuhumaa icraabkooguna wuxuu noqon kal kalmaqsuuri ka icraabilmaqsuuri icraabka maqsuurka oo kale bixarakatin xarako ayuu ku sugnaan muqadaratin lagu qadaray fii tilka al alalifi aliftaa sida jaa'anii waxa isoo gaadhay kila rajulayni labadii nin ayaa isoo gaadhay wa kiltalmar'atayni labadii dumar ayaa isoo gaadhay wa ra'aytu waxaan arkay kila rajulayni kiladaa kilay u akriyi maysid ya ka dhigi maysid alifkaasunbaad u akriyay fadxaduna alifkay ku qadaran tahay kila rajulayni baan arkay labadii nin wa kiltalmar'atayni labadii dumarka ahaana waan arkay wa marartu waxaan soo maray bikila rajulayni labadii nin baan soo maray wa kiltalmar'atayni labadii dumarka ahaana waan soo maray wa amaa jamculmudakar asaalim jamac mudakaru saalim muanaha iyo mulxaqiisiiba waxaynu culima ognahay musanaha inay jiraan qolo carbeedoo alifu laazimay oo saddexda xaaladoodba jaaa rajulaani ra'aytu rajulaani marartu birajulaani rag odhanaya oo carbeed ayaa jira oo luqa noocaaya ayaa jirta iyaduna wa amaa jamcu lmudakar asaalimu halkaa asaalimu in la godo ayay ahayd wa amaa jamcu lmudakar asaalimu kii naas agodaya soo maaha wa amaa jamcu lmudakar asaalimu jamac mudakaru saalim fa yurfacu waxaa lagu rafcini bilwaawi wow wow baa lagu rafcin marka la rafcinayo damihiibuu wakiil ka yahay wa yunsabu waxaa lagu nasbin oo wa yujaru lagu jeri bilyaa'iya almaksuuri la kasriyey maa qablahaa ka ka horeeya almaftuuxi oo la fadxiyey maa bacdahaa ka ka dambeeya xarafka ka horeeyaa kasruu sitaa sida badan xarafka ka dambeeyaana fatxuu sitaa sida badan waa musannaha ayay iska soo horjeedaan oo musanaha waxaynu ognahay xarafka ya'diisa ka horeeyaa fatxuu sidanayay halka jamaca xarafka ya'da ka horeeya uu kasra sidanayo xarafka ya'da ka dambeeyaana musanaha kasruu sidanayay jamacana fatxuu sidanaya laakiin waxaa dhici kara in yada ya'da jamaca mudakaru saalim ka ka horreeya la fadxiyaa way dhacday way dhacdayoo aayad qur'aana ayuu rabbi ku yidhi la min almustafayna alakhyaar almustafayna waa jamac mudakaru saalim almustafayn waa jamac mudakaru saalim jamacaa mudakaru saalim ya'diisa ka horreeyaa waa fa'da oo wuu fadxisan yahay lama kasrinin waayo almustafayna marka la yidhaahdo mustafa ninka mustafe la yidhaah haddii jamac mudakarusaalim ka dhig lagu yidhaha oo mansuuba ama majruura mustafayna baad ugu dhawaaqi mustafayna laakiin odhan maysid mustafiina fada ma kasrinaysid mustafiina maaha waa mustafayna musanuhu suu noqonayaa almustafayaani baa musanaha la yidhaha mustafayaani ama almustafayeyni laba yo-ood baa musanuu ayuu qaadanaya xilliga musanaha waa laba yo-ood xilliga jamacana waa hal ya-a qaaciide aad u ballaadhan baa halkaa ku jirta oo kelmadanun hamoodina ama kelmadan inay luqalcarabiya khilaaftay hamoodina e eh, qaaciidaa jirta lagu yaqaano ereyga ya'diisa xarafka ka horreeya la fadxinayo isagoo jamaca qaaciduu leeyahay qaaciidadaa sarfiga ilaayu ardaygu wax ka arko looma sharxi karo fa yurfacu waa la rafcin jamaca mudakaru saalim bilwaawi wow ayaa lagu rafcin wa yunsabu waana la nasbin oo wa yujaru waa la jeri bilyaa'i ya baa lagu nasbin laguna jeri almaksuuri la kasrinayo maa qablaha ka ka horeeya almaftuuxi lana fadxinayo maa bacdahaa kaka dambeeya wa ulxiqa waxaa la haleeshiiyey bihi jamicii waxaa la haleeshiiyey ulu kelmadda uluu'a baa la haleeshiiyey jamac mudakaru saalim afar qodob oo mulxaq u ah ayaynu ku soo dhigannay ruuxulicraabka waxaa mulxaq u ah asmaa'u jumuucin laa waaxida lahaa waa qodobka koobaad asmaa'uljumuuc aan mufrad balahayn ayaa la haleeshiiyaa kelmadda uluu baa kamida mida caalamuun baa ka mida cishruun baa ka mida ereyada noocaas oo kale ah asmaa'uljumuuc baa la yidhahdaa wow mufrad bayna lahayn qaybta labaad ee mulxaqa laga dhigaana waa jumuucu taksiir jamcu taksiiryo ayaa jamaca mudakaru saalim la haleeshiiyaa sida araduna iyo sinuuna iyo cidiina iyo ereyada oo kalena waa mulxaq jamac mudakaru saalim laakiin waxay ka socdaan jamcu taksiir bay ka socdaan qodobka saddexaad waa jamcu tasxiix lam yastawfi ashuruuda eh, jumuucu tasxiixin lam tastawfi ashuruuda jamac jamcu tasxiixa oo shuruudda aan dhammaystiranin sida kelmadda ahluuna iyo waabiluuna iyo kuwa lamidka waayo ahluuna calamna ma aha sifana ma aha waabiluunana waa sidoo kale oo caqliba male xataa waabiluuna caqliba male kolka waxaa la odhanayaa waa jumuucu tasxiix lam tastawfi shuruuda shardiga waxaynu ka dhigi jirnay inuu calam yahay ama sifo yahay shardigaas ayaa la waayey markaa qaybta afraad ee mulxaqa jamaca mudakaru saalim waxa weeye maa sumiya bihi min hada aljamci waxa isagoo jamac mudakaru saalim ah magac laga dhigo sida ilaahay ciliyiin meesha jannada ugu sarraysa uu ugu bixiyey kalaa ina kitaaba alabraar la fii ciliyiina ciliyiin meeshaas ayaa loo bixiyey waa magac baa laga dhigay meeleed awal horena jamac mudakarusaalim bay ahayd haddaba muslimuuna haddaad wiilkaaga u bixiso muslimuun wiilkaaga magicii muslimuun muslimuun haddaad u bixiso jamacba maahae waa nin qura dee muslimuun markaa isagoo nin qura ah ayaa sida jamaca mudakarusaalim la icraabiyo waxa lagu rafcinayaana waawow waxa lagu nasbinaye lagu jirayaana waaya waa jumuucun musamaa biha wixii jamaca ee magac laga dhigo isagana icraabkiisu saasoo noqon afartaa qaybood ayaa loo yaqaanaa mulxaqa jamaca mudakaru saalim wa ulxiqa waxaa la haleeshiiyey bihi jamicii mudakaru saalim uluu ereyga uluu'a baa la haleeshiiyey wa caalamuuna baa la haleeshiiyey wa cishruuna baa la haleeshiiyey wamaa bacdahu ka ka dambeeyo oo min alcuquud tirada cuquudda loo yaqaano ayaa la haleeshiyey ila tisciin ilaa sagaashan inta laga gaadhayo intaasiyay ka socdaan markaa waxay ka socdaan jumuucun maxaynu nidhaahnaa asmaau jumuucin laa waaxida lahaa asmaa'u jumuucin laa waaxida lahaa bay ka socdaan wa araduuna baa la haleeshiiyey wa sinuuna baa la haleeshiiyey iyo wa baabuhu baabkiisii araduuna iyo sinuuna iyaguna mulxaq bay noqonayaan jamaca mudakaru saalim uu leeyahay yay ka socdaan haddaba araduuna iyo sinuuna yay ka socdaan labadaa jamac waa jumuucu tagsiir bay ka socdaan haddaba wabaabuhu buu sheekhu yidhi wasinuuna wabaabuhu siinkaa wuu goday sow maaha sunuuna buu yidhi sow maaha sunuuna siinka waa in la kasriyaa oo loogu dhawaaqaa sinuuna in loogu dhawaaqo ayaa saxa wasinuuna waxoogaa waxaa la moodaa dabcaddeennaan doorannay akhtaa yaryar baa ka soo baxbaxaysa durtamo waad aragteen matnigaasaa saxa soo maaha waa sax maasha allah wasinuuna haddaba wa baabuhu buu sheekhu yidhi baabu siniina waa maxay ereyga baabu siniin loo yaqaana waa maxay baabka siniina waxaa la yidhaahdaa huwa kullu maa kaana jamcan lihulaasiyin xudifat laamuhu wa cuwida canha haau taaniis wa cuwida canhaa haau taaniif bal hadda u fiirso waxaa la yidhaahdaa waa kullu maa kaana jamcan wax kasta oo jamac noqda lihulaaiyin ismi hulaahiya u noqda oo xudifad laamuhu laamkiisii la xadfay laamku waa maxay talow sarfigaa ka sheekeeya laamka sarfigu xarafka koobaad fa buu ula baxaa xarafka labaadna cayn buu ula baxaa xarafka saddexaadna laam buu ula baxaa sidaa darteed daraba fa'deeda maxaad odhan daraba marka darabe fa'deeda laga sheekaynayo maxaad odhan waa daadka caynka daraba maxaynu odhan waa ra'da laamka daraba maxaynu odhan bad ardayga lagu yidhaha daraba laamka kordhig wuxuu is odhanaya oo laamba maysagaa ku jira war cilmigii sarfigaa lagugula hadlayaa iyagaa ula baxay koobaadka xaraf inay fa ula baxaan labaadka inay cayn ula baxaan saddexaadka ka saddexaad iyo ka afraad iyo ka shanaadba iyo mararka qaar bay laam ula baxi doonaan kolka insha allah sarfi baynu ku arki doona waxaynu nidhi waxaa loo yaqaanaa baabu siniin huwa kullu maa kaana jamcan wax kastaoo jamac u ah lihulaafiyin magac saddex xaraf ah oo xudifad laamuhu laamkiisii la xadfay laamka la xadfay waa xarafkiisii saddexaad ayaa la xadfay wa cuwida canhaa waxaa laga ciwad qaatay haau taniii taau ta'niisna waa laga soo ciwad qaatay sida sanatun oo kale sanatun ayaa aayar sinuuna la odhanayaa cidatun oo kale ayaa aayar cidiina la odhanayaa subatun oo kale ayaa aayar eh, sibina la odhanaya wahaakada cizatun oo kale ayaa la odhanayaa ciziina la odhanaya wa araduuna ayaa la haleeshiiyey iyo wa sinuuna sinuun iyo wa baabuhu baabkiisii waa jumuucu tagsiir buu ka socdaa kaasi waa qaybtii labaad wa ahluuna baa la haleeshiiyey eheladii wa waabiluuna iyo roobabkii labadaa wa ahluuna wa waabiluunayay ka socdaan waa jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud jamac isagoo saxiix ah shuruudda aan dhammaystiranin ayay ahluuna iyo waabiluuna labadaasi ka socdaan wa ciliyuuna baa la haleeshiiyey ereyga ciliyuuna ciliyuunana yuu ka socdaa jumuucun musamaa bihaa isagoo jamac mudakaru saalima ayaa meel ama qof loo bixinayaa tusaalayaashii ayuu sheekhu haddaba u galay walaa ya'taliyayna dhaaran ulul fadli dadka maalka u saaxiibka ihi yayna dhaaran fadligu waxyaabo badan buu ayuu noqdaa ma ogtahay ee dadka diinta u saaxiibka abaan ah doonaya fadligu mararka qaar maal buu noqdaa waa dheeraad maal uu qofku kula dheer yahay mararka qaar qurux buu noqdaa uu kula dheer yahay mararka qaar diin buu noqdaa uu kula dheer yahay waxyaabo badanoo noocaasuu fadligu ku yimaadaa aayaddu abibakrin bay ku soo degtay inan uu biilin jiray oo ay qaraabo ahaayeenoo misdax la odhan jiray ayaa ku biiray dadkii caaisho aflagaadeeyey ee xadiidul ifkigii baahiyey ayuu ka mid noqday inankan abibakar qaraabay yihiin midda kale isagaaba biiliya haddana inantiisii ayuu ku soo noqday ayuu been aan la ogayn oon xaqiiqo sal iyo raatoona lahayn ayuu ka sheegay markaasuu abibakar ka dhaartay inuuna dib dambe u biilinaynin markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan soo dejiyey walaa ya'taliyayna dhaaran ululfadli dadka fadliga u saaxiibka ah ahludiinka oo minkum idinka idinka tirsan muslimiiney wa sacati iyo sacada hantida dadka u saaxiibkiihi an yu'tuu ay lianlaa yu'tuu inayna siinaynin ulilqurba qaraabadooda inayna wax siinaynin iyoyna ka dhaaranin war ha ka dhaaranina dadkaad qaraabada tihiin haba idin xumeeyaane inaydan waxsiinayn arrinkaa ha ka dhaaranina ilaahay aayadda aakhirkeega markii la marayay alaa tuxibuun an yakfir allaahu lakum halkaa ayuu abibakar ilmeeyey markaasuu yidhi waan jecelahay inuu ilaahay dembiga yaga dhaafo sidii ayuu biilkii ugu sii waday maxalu shaahidka aayaddu laba meelood buu ku jiraa walaa ya'tali ululfadli ereyga uluu waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim waana marfuuc oo wowga ayaa lagu rafciyey an yutuu ulilqurba ereyga ulii waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim waana mansuub oo ya-da ayaa lagu nasbiyey inna fii daalika arrinkaa waxa ku sugan la waano ayaa ku sugan liulil albaabi dadka caqliga u saaxiibka ah ayayna ugu sugan tahay maxalu shaahidka aayadani waa liulil albaab ereyga ulii waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim waana majruur calaamatul-jarkuna waa ya'da ulii ku jirta walxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa maxalu shaahidkeennu waa alcaalamiin waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim waana majruur calaamatljarkuna ya-da ayuu noqonayaa walabithuu way nagaadeen fii kahfihim godkoogiibay ku nagaadeen halaaa mi'atin siniin saddex boqol oo sannadood ayay ku nagaadeen aayadda qur'aanka a maxalu shaahidkeennu waa siniina buu ku jiraa mulxaqii jamaca mudakaru saalim weeyi waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim majruur ayuu icraaban yahay calaamatuljarkiisuna wuxuu noqonayaa sidaynu ognahay yada ayaa calaamatuljarkii ah waxaa dhici karta inaynu mansuub icraabno calaamatu nasbihiisana aynu ya'da ka dhigno ayaa iyaduna dhici karta labada icraaboodba inay ku banaanaadaan alladiina kuwa jacaluu ka yeelay alqur'aana qur'aanka kuwa ka yeelay cidiina qaybqayb kuwa qur'aanka qaybqaybiyey waxay u qayb qaybiyeen talo waa maxay waa muqtasimiin bay ahaayeenoo markii horay kala qaybqaybsadeen waxay idhaahdeen xaqa si aynu uga hor tagno inaan isku hadal noqonin meelo kale duduwan aynu wax ka nidhaahno qolo xaqa iyo qur'aanka ayay odhan jireen waa gabay qolona waxay odhan jireen meye waa sixir kolkaa qaybo ayay iyagiibaa muqhtasimiin baa ka horraysay aayadda qur-aanka ah muqtasimiin kamaa anzalnaa cala lmuqtasimiin buu ilaahay yidhi muqtasimiin mufasiriintu dhowr qowl bay ku leeyihiin ereyga muqtasimiin a macnihiisa mufasiriintu markay macnaynayeen qole waxay yidhaahdeen waddooyinkii maka ayay qaybsadeen oo waxay ku qaybsadeen adna waxaan kugu ognahay waddadaa galbeedka ka timaad adna waxa idinkana qabiilkana waddadaa kale dadka musaafirkee maka imanaya aynu uga digno ninkan iyo wuxuu wato markaasay qolo waddadaanbay ku kala hayaan waa muqtasimiin markaasay inay yidhaahdeen aynu haddaba wax aynu ka nidhaahno qole waxay yidhaahdeen faal oo way qaybsadeenoo faal bay ku sheegeen qolona sixir bay ku sheegeen qolaba waxbay ku sheegeen kolkaa waa ciddiin qayb qayb bay ka dhigeen culimmada qaarna waxayba ku macneeyeen ciddiina qur'aanka qayb qayb bay ka dhigeenoo ay ku camal falaan iyo ama qayb ay rumeeyaan iyo qayb ayna rumayninbay uqaybsame ayay u qaybiyeen aladiina kuwa jacaluu ka yeelay alqur'aana qur'aanka cidiina qayb maxalu shaahidku waa kelmadda cidiina ah waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim mansuub bay icraaban tahay mafcuulu haaniya calaamatu nasbuhuna waa ya'da shaqalatnaa waxaana mashquulisay amwaalunaa hantidayadii ayaana mashquulisay wa ahluunaa ehelladayadiina wayna mashquuliyeen maxalu shaahidka aynu u jeednaa waa ereyga ahluuna ah ahluuna ahluuna waa marfuuc calaamatu rafcuhuna waa wowga waana mulxaqii jamaca mudakaru saalim weeye min awsadi maa kii kiisa dhexe siiya tudcimuuna aad ku quudinayseen ahliikum eheladiinna min awsadi maa tudcimuuna ahliikum maxalu shaahidku waa kelmadda ahliikum ah waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim waana mansuub calaamatu nasbuhuna ya-da ayay noqonaysaa ilaa ahlihim eheladoodii inayna u soo noqonayn bay maleeyeen maxalu shaahidku waa ahliin ahliihim ahliihim weeyi waana majruur oo ilaabaa lagu jeray calaamatljarkuna waa ya-da waana mulxaqii jamaca mudakaru saalim inna kitaaba alabraar dadka baariyiinta ee wanaagsan qoraalkoogu ama kutubtoodu la fii cilliyiin meesha cilliyiin la yidhaahdo ayay dhex taallaa wamaa adraaka maxaa ku baray maa ciliyuuna ciliyuun wuxuu yahay maxalu shaahidku waa ciliyiin waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim waana majruur calaamatuljarkuna waa ya'da isla maxalu shaahid kalea ku jira oo maa ciliyuun wamaa adraaka maa ciliyuun ciliyuun baa isna mulxaqii jamaca mudakaru saalim ah waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa wowga wa ama alasmaau sita asmaada asmaau sitaha ah waa asmaadii asmaaulkhamsaha la odhan jiray ama asmaau sita fa turfacu waa la rafcin bilwaawi wow baa lagu rafcin wa tunsabu waana la nasbin bilalifi alif baa lagu nasbin wa tujaru waana la jeri bilyaa'i ya ayaa lagu jeri bishardi an takuuna inay tahay ayaa la shardiyaa mudaafatan mid la idaafeeyey ee fa in ufridad haddii mufrad laga dhigo can ilidaafati idaafadana laga ifraadiyo ucribat waa la icraabi bilxarakaati xarakooyin addaahirati daahira xaraka daahir ah ayaa la icraabi markaa sida aayadda qur'aankaa ah rabbi uu ku yidhi walahu akhun walaal ayaa u sugnaaday oo walahu uu u sugnaado akhun walaal ereygaa akhun asmaa'ulkhamse ma aha muxuu u noqon waayey idaafadii baa ka maqan shardigii inuu mudaaf yahay ahayd ayaa meesha ka baxay inna lahu waxa u sugnaaday aban aabbo aabbuu leeyahay ereyga maxalushaahidkii waa aban asmaa'ulkhamse ma aha sababtuna aban ay asmaa'ulkhamse u noqon weyday aban sababtay asmaa'ulkhamse u noqon weyday waxa weeye idaafadii baa la waayey oo mudaaf buun ahayn wa banaatul akhi walaalka hablihiisii ereyga al akhi maaha asmaa'ulkhamse waayo baa ka maqan haddaba walahu akhunta hore waa la rafciyey ina lahu abantana waa la nasbiyey wa banaatul akhina waa la jeray ama waa la khafdiyey xarakay noqdeen waxaasoo dhani shardiga labaad wa an takuuna waa inay tahay idaafatuhaa idaafaynteedu ligayri yaai lmutakalim yaau lmutakalim hayrkii mid u sugan yaau lmutakalim lama ogola fain udiifat asmaa'ulkhamsaha haddii la idaafeeyo ilalyaai yadaa aan soo sheegnay ee yaaulmutakalimka ah haddii loo idaafeeyo ucribat waa la icraabi bixarakaatin xarakooyin baa la icraabi xarakooyinka oo muqadaratin lagu qadarayo calaa maa kii dushiisa qablalyaai yada hortii ahaaday sida inna haadaakani akhii waa walaalkay ereyga akhi asmaaulkhamse ma aha oo muxuu u noqon waayay shardigii koobaad ka wata miyuna mudaaf ahayn mudaaf wuu yahay e mudaafun ilayhigiisiiba yaaulmutakalim noqday shardigii labaad baa la waayey an takuna idaafatuhu ligayri yaai lmutakalim shardigaa ayaa la waayo yaaulmutakalim baa loo idaafeeyey ina haadaa kani akhii waa walaalkay hadaba kelmaddaa akhi hadda waa khabaru ina oo marfuuca calaamatu rafcuhu wow buu ahaan lahaa hadduu asmaa'ulkhamse yahay laakiin calaamatu rafcuhu waa dama muqadara wa an takuuna waa inay tahay shardiga saddexaad mukabaratan mid mukabara ah oo la weynaynayo yaan la tashiirinin fa in suqirad haddii la tashiiriyo ucribad waxa la icraabi bilxarakaati xarakooyin addaahirati daahir ah sida haadaakani ubayuka waa aabbayanahaagii oo kale ubayu aabbayare kolkaa ubayu markaynu nidhaayan taskiirino markaan taskiirino wow lagu rafcin maaye hadda waa khabarkii haadaa wow lagu rafcin maayo damaa lagu rafcin ilayn mukabar buuna ahaynoo musaqar buu noqdaye wa an takuuna waa inay tahay mufradatan mufrado waa inay tahay mufrado fa in sunniyad haddii la tasniyeeyo ow jumicad amase la jamciyo ucribad waa la ecraabi icraabalmuhanaa muhanaha icraabtiisii ayaa la icraabi walmajmuuci la jamciyaha icraabtiisii ayaa la icraabi haddii mufrad waa inay tahay baynu nidhi haddii musanne laga dhigo ama jamac icraabka musanaha iyo icraabka jamaca ayaa la kala siin madaahib baa jira haddaba carabta ugu sugan kelimatu han oo ceebta ah ama cawrada ah carabtu loqooyin badan baa ayaa ugu sugan wuxuu idhi wal afsaxu waxa fasaaxo badan filhani kelmadda hana waxa fasaaxo badan annaqsu naqsigaa fasaaxo badan naqsigani kii istilaaxiga ahaa ee naxaadda ma aha waa kii luqawiga ahaa eeg hanuuka bay ahayd marka marfuuca oo wow baa lagu darayey in wowga la jaro hanaaka bay ahayd marka nasbaha oo alif baa lagu darayey in alifka la jaro haniika bay ahayd marka jerka oo ya baa lagu darayey in ya'da la jaro maxaa loogu dhawaaqi markaa waxaa loogu dhawaaqi hanuka waa naqsi baa la sameeyey haddii naqsi la sameeyana xaraka daahira nuunka ka muuqan marka hanka aad doonaysa inaad khabar ka dhigto aad godo haadaa hanuka bado nuunkaasaad godi wowgii hanuuka waad iska dayni sida absaxa ah markaad mansuubka ka dhigayso ra'aytu hanaaka odhan maysid eeg ama samictu hanaaka odhan maysid alifka waa jari oo fadxa nuunka ka dul muuqatun si asmaau sitanimadii ha ka baxda bay ka dhigan tahay markaa sida afsaxa ah asmaau sitanimadii bay ka baxaysaa oo xaraka daahira sida muxamed oo kale damo iyo fadxo iyo kasro loo siin jiray ayaa loo siinaya walafsaxu sida waxa fasaaxo badan filhani kelmadda han'a ah, annaqsu naqsiga ayaa fasaaxo badan ey xadfu aakhirihi aakhirkiisa in la xadfo naqsigaa kii istilaaxiga ayuu diidayaa in la sidaa darteed bu ay xadfu aakhirihi inoo yidhi waayo naqsigii istilaaxiga ahaa ma noqonayo walicraabu ayaa fasaaxo badan in la icraabo bilxarakaati xarakooyin cala nuuni nuunka dushiisa ku sugnaaday naxwu haadaa hanuka kani waa ceebtaadii wa ra'aytu hanaka ceebtaadii ayaan arkay wa marartu bihanika ceebtaadii ayaan soo maray maadaamoo afsaxu uu sidaa yahay ajrumigu wuu iska xadfayba oo ereyga hana ah, asmaau site kuma darine asmaaulkhamsun buu inoo sheegay walihaadaa sidaa darteed lam yacuddahu kumuun tirinin hanka saaxibu lajruumiya ninka ajruumiga qoray walaa hayruhu iyo hayrkiiba min haadihi alasmaa'i asmaadan kumayna tirin ilan afsixii bay raaceene wa jacaluuhaa waxay ka dhigeen asmaadanna khamsatan shan bay ka dhigeen asmaadani shan ayay noqonayaan sidaa la sheegay haddaba waxaa jira culimo carabta qaar luqo ayaa jirta carbeed oo sugan oo hanka uunba maahee asmaa'ulkhamsaha oo dhan eeg xuruuftan xuruufulcillaha intay ka wada xadfaan xaraka daahira asiinaya waa gabayaagan uu sharuxu qorayo ku inoo keenay ma haysa gabayaaga uu sharuxu qorayo muxuu yidhi biabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabih abahu fama famaa wa waa baxrurajzi muxuu yidhi biabihi ibtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabih abahu famaa dalam beydka taqaariir badan iyo sharxyo badan buu leeyahay waxaa jiri jiray nin xaatim la odhan jiray oo adduunka ninka ugu deeqsisana dadka la arkay dunida dadka ugu deeqsisan buu ahaa waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid a xaatim saddex nin oo martiya oo una garanaynin oo laga yaabo inay dilkiisa ku u socdaan ayaa maalin geeliisa soo dhex maray waxoogaa duruufaa ka muuqatay saddex xalaad buu u kala gowracay saddexdii nin ee una garanaynin saddex xalaad buu u kala gowracay saddexda nin biyaa ka badnaa biyo in la siiyaa ka badnayd ku fillayd haddii biyo la dhaafo caana ayna dhammeeyeenba haddii caanaha la kari waayo hilib aan geel ahayn haddii kalena neef qudhoo geela ayaa ku siday doonaan uga badnaa saddex neefoo geela ayuu u kala gowracay carabta waxaa la yaqaanay niman sacaalika lo jiray baa ku badnaa soomaaliduba way lahaan jireeni oo geela markay kala qaadayaan dee sahan baa la diri jiray sahanku reerka ayuu martiyi jiray uu reerku u hoyan jiray isagoo hubinaya reerka ragooga iyo xoolaha jooga qiimaha ay leeyihiinba isagoo hubinayuu reerka tegaya kolka waxa dhici karaya inuu nimankan uu geela u qalayaa ay yihiin sahankii isagana dili lahaa dee sidii xuseyn iyo jufayne labadii nin ee la kala odhan jiray xuseyn iyo jufayna laba ninoo carbeedoo caana bay ahaayeen waxay ahaayeen adduunka dadka ugu waxay ahaayeen sidaynu ognahay dadka ugu tuugaysan bay ahaayeen ama ugu khayaanada badan taariikhda inta la og yahay laba ninoo waxay ahaayeen ku heshiiyey shar iyo balaayo maalin bay isla hadleen iyagoo aad u gaajoonaya harinakeen bay wada uwaadsi tagne maxaa lasoo uwaadhsanayaa dad hantidoodanoo lasoo qaadanaya oday carbeed oo meel geel ku haysta ayay u tegeen odaygii baa farxay markaasuu waa marti soo dhawaada buu yidhi waa marti soo dhowaada aad buu farxay marti maanta caawa aad wax siiso ood xoolahaaga ka soo sooriyeyso oo deeqsi inaad tahay ad naftaada ku qiimayso maadaa heli karayaba markaasuu soo dhawaaday yidhi xoolihii buu qalay markuu hilibkii iyo cuntadii iyo wax kasta ay ka dhergeen ayuu waxa dhacay jufayne ayaa kaadi u baxay jufayna kaadi u kacay odaygii faraxsanaa iyagoo iskala joogay deeqsiga ahaa ayuu jufayna kaadi u kacay intuu jufayna kaadida ku maqnaa ayaa xuseenka oo khaa'in ahi odaygiibuu kurka ka sii jaray odaygii intuu sii dilay odaygii xoolaha u qalay ee sidan u soo dhoweeyey ayuu xoolihiisii inba gaar u xehaysanaya juufaynaha kaadida ku maqani intuuna kuu imanin kasii gaad buu sii buu isleeyahay intaa anaa iskale halkaasu dhiganaya wuxuu arko waxbuu dul saaranaya juufaynaa soo noqday odaygiio dhiigga dhex galgalanaya markaasuu ku yidhi xuseen buu la hadlay saaxiibkii bisa maa facalta buu alla xumaa waxaad samaysay warma ninkii sidaad aragtay inoo galay ayaad abaalkiisa noocan ka dhigtay ijlis limili hada kharajna buu yidhi ar iska fadhiiso waxaynu ku heshiisayn inaan arrinkanoo kale samayne markaan soo baxaynay sawnagii sidaan ku heshiinay naga fadhiiso buu yidhi markaasuu soo fadhiistay oo xuseenkii khaa'inka ahaa ayaa jufayna dilis yidhi jufaynii hadda kaadida ka yimid ayuu isna dilis yidhi yuuna hantidan kugu qabsanine qaaday intuu seeftii soo qaatay ayuu yaa jufayna ma haadihi tuyuur jufaynow haadkaa baleeg muxuu ku dhacayaa eg sheeka soomaal baan moodnaa maa haadihi duyuur bal eeg hadda haadkaasi muxuu ku dhacayaa wuxuu doonaya markuu sii eego inuu qoorta ka gooyo markaasuu jufayna si fiican u fahmay oo intuu seeftiisii qaatay si fiican intuu gacanta ugu qabsaday ayuu haadkii ma sii eegine isaga soo eegay oo haadkee buu yidhi markaasuu isagii is-adkee yidhi oo intuu madaxa koru taagu cirka eegay ayuu yidhi dee kaa meel bannaan markaasuu jufayna u raaciyey jufaynaa dilay eeg khayaanadii isagay la rogmatay ma xuseen xuseen saasuu ku dhintay markuu saa ku dhintay islaantiisii ayaa waddooyinka istaagi jirtay markaas qof kastoo safare su'aal bay weydiin jirtay waxay odhan jirtay xuseen yaa arkay waddadii ay taagnayd buu jufayna soo maray maalin jufayna soo maray jufaynihii ninkeega soo dilay ayaa soo maray markaasay xuseen yaa arkay intuu dhaafay in yar markuu ka socday ayuu gabadhii la hadlay markaasuu yidhi تsaaئل كل ركب عن xusayni fainda jufaynة الkhabر اليقيin xuseen baad dadka waraysanaysaaye warka runtiisa iyo warka dhaydiisa jufaynunbaa haya bu yidhi hadaba isaga tusaa'ilu kula rakbin can xusaynin facinda jufaynat alkhabar lyaqiin waxaan uga socdaa carabta qolo qaa'imiin ah oo noocaasa ayay lahaan jireen odaygan haddaba ama xaatim waxaa u yimid niman martiya sidaas oo kale sidaa ninkaa carbeed ay ugu tegeen markaasuu saddex xalaad u kala qalay way rumaysan kari waayeen markaasuu u warramayo wuxuu yidhi hal waxaan idinku qali waayey buu yidhi hal rag wax layskuguma daraan isidhi waxaan ku fikiray buu yidhi inaad halkan agtaydun iska hesheenoo midna uu xaggaa u jeedo midna xaggaa u jeedo midna xaggaa u jeedo rag waxa iskugu darin baan isidhi buu yidhi wax neef yar idinku qali waayeyna waxaanan ogayn buu yidhi intii aad safarka ku soo jirteen iyo inta aad ku sii jiri doontiin labada midna ma garanaya buuhi deeqsi buu ahaa la yaqaan adduunka deeqsi buu weelka uu dadka cuntada ugu rido ee culimmada taariikhda qaar baa qaba waxa loo fuuli jiray wax dheer awr oo kale ama faras oo kale markaad fuushantaad ayaad halkaa ka cuni karaysaa waa weelka uu cuntada ugu riday intuu la eg ama meeshuu u sameeyey cuntada ugu ridi jiray waxay ka dhigan halka uu caanaha ugu shubo martida qofka ku dhaca een dabaasha aqoonin wuu ku dhimanayabay ka dhigan waa deeqsinimo halkuu ka gaadhay taasay ahayd wuxuu dhalay cadiy bnu xaatim buu dhalay adi buu dhalay adi cadi buu dhalayoo sidaan u filayo cadiy bnu xaatim cadi sidaan filayo dee waa ninkii marka dambe u islaamaybo waa la garanayaae cadiy bnu xaatim haddaba cadigani deeqsi buu noqday wanaagsan wanaagsan wanaagsan markiisii dambe gabaygana la tiriyey markaa biabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabih abahu famaa dalam biabihi aabbihii uunbuu iqtadaa ku dayday cadiyun cadi filkarami xagga deeqda cadi horta aabbihii buu raacay xagga deeqda waman yushaabih ninka shabaha abahu aabbihii ninka shabahaa famaa dalama hooyadii ma dulmiyin hooyadu carruurta waxay ugu jeceshahay baa layidhi ilmaha aabbihii u egaada ilmuhu hadduu aabbihii u egaado iyada la odhan maayo ilmaha xaggeed ka keentay dadka ka ugu af xunna odhan maayo hebel uma ege way ka naxaan dumarku haddaad tidhaha ilmaani aabiyi uma ega way ka naxayaan waayo dee wax kalaa kasii dambeeya wax kale ayaa kasii dambeeya kolkaa baydka macaanidiisa waxaa kamida mid famaa dalamadaasi waa famaa dalama umma aabbihii buu shabahay xagga deeqsinimada kadibna hooyadii ma dulmiyeen culimmada qaarna waxay ku macneeyeen aabbihii buu shabahay oo dee shabahan aabbaha uu shabahay cidna kuma dulmiyin cidna aan hooyadii ahayn xataa cidna kuma dulmiyin haddaba u fiirso biabihi waa asmaaulkhamse shuruuddii dhammaystirtay ereyga biabihi waa asmaaulkhamse shuruuddii dhammaystirtay biabihi maxaa loo baahnaa asmaaulkhamse in lagu jiro yasaw maaha biabiihi in la yidhaah carabta qaar baa kasra iskaga jirayoo yadii ka daayay biabihi waman yushaabih abahu ereyga abahu a mafcuulun bihi mansuuba maxaa lagu nasbin jiray abahuda maxaa lagu nasbin jiray alif baa lagu nasbin jiray abaahu in la yidhaah ahayd carabta qaar baa alifkii iska daayoo fadxa ku nasbinaya biabihi aabbihii ayuu iqtadaa ku dayday cadiyun ninka cadi la yidhaahdaa filkarami xagga deeqda waman yushaabih ninka shabaha abahu aabbihii ninka shabahaa fama dalama dulmi ma samaynin halkaa waxaynu haynaa sidaa ayaa loogu tirin waayey carabta qaar baa jira culimo asmaa'ulkhamsaha alif u laazima oo odhanaya marfuuc markay ka dhigayaan jaaa abaaka abaaka hadda jaaa abuuka buu ahaa sooma sida mashhuurka ah jaaa abaaka qola odhanay alifkaa u daynaya markay nasbinayaan ra'aytu abaaka markay jerayaanna marartu biabaaka luqaddaa waxa ku soo arooray baafadlaha baafadle mad naqasheen kitaabkan yaree fiqhiga muqadimat lxadrami sooma garanayn baafadlaha la yidhaha ereygan baafadla xadramiyiinta lahjadoodii luqadoodii weeyi eeg baafadla haddii uu marfuuc yahay waa baafadla qaala baafadla hadduu mansuub yahay waa baafadla ra'aytu baafadla hadduu majruur yahay waa baafadla marartu bibaafadla baafadlaha waxa weeye alifkaas ayaa loo laazimaya markaa gabayaaguna waa kan hoosta gabayga ka tirinaya gabayga kale ma arkaysiine sharaxa ina abaaha nin gabaya ah gabay tirinayo wuxuu yidhi inaa abaaha waa abaaha qad balaga fi lmajdi gaayataaha waxa ka horreeyey gabayga saddexdan bayde kale sharuxu qorayo ayaa ka horreeyey wahan liraya uma wahan wahan hiya lmunaa low anana nilnaaha ya layta caynaha lanaa wafaaha biamanin tarda bisamanin nurdii bihaa abaaha inaa abaaha waa abaa abaaha qad baalagaa fi lmajdi gaayataaha ina abaaha wa abaa abaaha abaahadaa dambe khalad baa loo qoray abaahadaa dambe maxaa loo qoday qoray khalad bay u qoran tahay gabadh buu ka hadlayaa inan waahan waan la yaabanahay buu yidhi quruxda liraya inanta raya quruxdeedii waan la yaabanahay uma waahan waan la yaabanahay buu yidhi inantaa quruxdeeda waahan waan la yaabanahay hiyalmuna iyadoo qurun baan ku fikiraa buu yidhi low annanaa annagu nilnaaha iyada miyaanu helno ama miyaanu gaadhno yaa layta caynaaha alla indhaheegu lanaa annaga maynoo sugnaadaan indhaheegaa yareer ilaahay muuna siiyo buu yidhi yaa layta caynaaha wafaaha afkeeguna miyuu noo sugnaado bisamanin lacag miyuu noogu sugnaado eeg nurdi halkaama nurdi baa inoo qoran ya bisamanin lacag miyuu noogu sugnaado hee tarda miya mise turdi eeg bisamanin lacag miyuu noogu sugnaado nurdi bihi aanu ku raaligelinno abaaha aabbaheed alla miyaanu lacag helno aabbaheed baanu ku raaligelin lahayne maxalushaahidkii waa halkan dambe inna abaaha inantaa aabbaheed wa abaa abaaha iyo aabbaheed aabbihii kale sii dhalay qad balaqaa waxay gaadheen filmajdi xagga sharafta haayata meeshii ugu dambaysay waxay ka soo jeedaa buu yidhi qoys sharaftu ay ku gebagabooto oo meel loo dhaafaaba ayna jirin maxalu shaahidku waa inna abaaha ereygaa abaaha waa mansuub baa la moodaa ismu ina mansuub alif baa lagu nasbiya laga odhan wa abaada dambena uu ku cadfan yaho maxalushaahid kuu noqon maayo wa abaa abaaha abaada dhexe saw mudaaf maaha abaahada u dambaysa een kuleeya si xunbay kaaga qoran tahay waa mudaafun ilayhiya maxaa loo baahnaa markaa in maxay la yidhaah ina abaaha wa abaa abiiha in la yidhaah bay ahayd wa abaa abiiha in la yidhaah bay ahayd haddaba carabta qaar baa jira alifkaa iska laazimay oo ina abaaha wa abaa abiiha aan odhanaynine ina abaaha wa abaa abaaha odhanaya wa ama alamhilatu alkhamsa amhilada amhilatulkhamsaha la odhanayo waa kii ugu dambeeyey fahiya iyadu kullu ficlin waa ficil kaste fahiya iyadu kullu ficlin waa ficil kaste waa amilatu khamsaha fahiya iyadu kullu ficlin waa ficil kaste oo itasala bihi uu la xidhiidhay damiiru tafniyatin damiirka labadu sida yafcalaani oo kale wa tafcalaani oo kale ow damiiru jamcin ama damiirka jamcu sida yafcaluuna oo kale wa tafcaluuna oo kale ow damiirulmu'anasati mu'anasada damiirkeega almukhaadabati mukhaadabada ah sida tafcaliina oo kale fa innahaa haddaba iyada waa amhilatulkhamsahaase turfacu waxa lagu rafcin bihubuuti nuuni nuun sugan wa tunsabu waxa lagu nasbini wa tujsamu laguna jasmin bixadfi nuuni nuun la xadfayo tambiih tanbiiha waxaa loo yaqaanaa aliclaam bitafsiili maa culima ijmaalan isilaaxa shay duuduub ahaan loo soo bartay oo dib lagaaga tafsiiliyo ayaa tanbiih horta loo yaqaanaa culima waxaa la ogaaday mimaa taqadama waxa horeeya waxaa laga ogaaday ana calaamaat alicraab calaamaatulicraabku arbaca cashrata afar iyo toban calaamo inay yihiin calaamaatulicraabku waa imise ayaynu nidhi afar iyo toban calaamo oo calaamaatul icraab la yidhaahdo ayaa horta jira taa horta ogow afar iyo toban calaamo oo calaamaatul icraab la yidhaah ayaa jira imisaynu ka dhigi jirnay innagu shan iyo toban oo jasmihii buu laba ka dhigay halkaynu saddex ka dhigaynay arbacun afar usuulun waa usuul addamatu damada oo lirafci rafcaha u sugnaatay waalfadxatu fadxaha oo linasbi nasbaha u sugnaaday waalkasratu kasraha oo liljari jarka u sugnaaday wasukuunu sukuunka oo liljasmi jasmaha u sugnaaday afartaasi waa usuul wa cashrun tobanina furuucun waa furuuc naa'ibatun wakiil ka ah can haadihi lusuul usuushanay wakiil ka tahay alaaatun saddex tanuubu waxay ka naa'ib tahay can idamati damada wa arbacatun afarna can ilfatxati fatxaha wa snataani labana wawaaxidatun midna can isukuuni sukuunka waaxidkaa xadaf buu ka dhigayaa haddii kale labay noqon lahaayeen haddaba abwaabta naxwaha marka laga sheekaynayo niyaabadu ay gashaa waa toddoba baab toddoba baab bay asal ahaan niyaaba gashaa wa anna niyaabata niyaabadu waaqicatun waxay dhacaysaa fii sabcati abwaabin toddoba baab toddoba baab baa lagu kala wakiil noqdaa ama naa'ib lagu kala ahaanayaa fii sabcati abwaabin alwalu ka koobaad maa laa yansarifu toddobada baab ee culimo tobankaa calaame ay gelayaan toban calaamo soo maahayn calaamooyinka naa'ibkii toddoba baab bay gelayaan toddobada baab waxaa loo qaybinayaa qayb xarako ay xarako naa'ib ka noqoni iyo qayb xaraf oo xaraf naa'ib ka noqoni sheekheennu wuxuu soo hormariyey qaybta xarakadu xarakada ay naa'ibka ka tahay maa laa yansarifka maxaa naa'iba xarako fatxo iyay naa'ib ka tahay kasro xarako xarako wakiilka ma aha qaybta xarakadu xarakada ay wakiilka ka tahay buu soo hormariyey waxay culimo badani u bogaan in la yidhaahdo qaybta xarafku xarafka xarafku xaraka wakiilka yahay qaybtaa in la soo hormariyo asmaa'ul khamsaa in la soo hormariyo ayaa ugu mudan qaybtii xarakada ayuu soo hormariyey waa maalaayansarifka iyo jamaca mu'anasu saalim iyo ficil mudaaricoo muctalul aakhirahoo sukuunkiisa ila sukuunku mulxaqa xarakaadka weeyaane sukuunkiisii ayuu ka wakiil noqday xadfu xarfulcille saddexdaasaa la odhanayaa xarako iyo mulxaqeegiibaa wakiil kaa ah, xarako kale ay wakiil ka yihiin imisaa soo hadhay kolkaa toddobadii baab imisaa soo hadhay saddex markaan ka saarno afarta soo hadhayna xaraf baa xarako wakiil ka noqonaya alawalka koobaad maa laa yansarif waa maa laa yansarifka madamadaa wakiil noqoto mise kasrada mise fadxada yaa wakiila aba sheega culima maalansanika yaa wakiila cashirkani waa imtixaan baynu nidhi lan cashir la dhigaya maahe fatxadaa wakiila yayna wakiil ka tahay kasradii aani ka labaad jamcu lmuana asalimu halkaa athani jamcu lmu'anai saalimu in saalimkaa la goday ahayd waa jamc mu'anau saalim maxaa wakiil noqonaya jamc mu'anau saalimna maxaa wakiilo jamca mu'anau saalim kasraa wakiila yay wakiil ka tahay kasradu markaa fatxay wakiil ka tahay ahaalika saddexaadna alficlu lmudaaricu waa ficil mudaaric almuctalu laakhiri oo xagga dambe ka buka maxaa wakiilo ficilkaa mudaaricna xadfu xarfulcilaa wakiila muxuu wakiil ka yahay sukuun buu wakiil ka yahay saddexdaasay xarako ay xarako wakiil ka ahayd culimo waxa wanaagsan baa la yidhaha qaybta xarafka uu xarakada wakiilka ka yahay in dammaha uu wakiil ka noqdo fadxahana alif wakiil ka noqdo kasrahana ya ay wakiil ka noqoto asalka ayaa laga helay markaa oo sidaa ku yimid asmaaulkhamsahoo qura in isaga lasoo horraysiiyey ahayd musanuhu xataa niyaabada ayuu haddana asalkeegii sii khilaafay niyaabada asalkeegiibuu haddana sii khilaafay musanuhu waayo baabka jerka oo qura unba musanaha u saxan xagga marka la doonayo ee kasraha maxaa wakiil ka noqonayay ya sow maaha dee musanaha kasrihiisi yabaa wakiilkaa ah laakiin nasbaha sawya wakiil kama noqon alif bay ahayd sida la doonayay inuu wakiil ka noqdo xilliga rafcahana damada inuu aya wakiil ka noqdo wow bay ahayd inuu ka noqdo lakiin alif baa ka noqday araabicu ka afraad almuhana waa muhanihii marka la rafcinayo maxaa wakiila rafcaha maxaa alif muxuuna wakiil ka yahay damo nasbaha iyo jerkana maxaa wakiila nasbaha iyo jerka maxaa wakiila ya baa laba jeeraba wakiila maxayna wakiil ka tahay fatxo iyo kasro alkhaamisu ka shanaad jamculmudakari saalimu asaalimuda in la godo wey jamculmudakari saalimu jamc mudakaru saalim weeyaan haddaba jamc mudakaru saalimna rafcaha maxaa wakiila wow yuuna wakiil ka yahay damo nasbo iyo jerna yaa wakiila yabaa wakiila fatxa iyo kasrayna wakiil ka tahay asaadiska lixaad alasmaau sita waa asmaadii asmaau sitada ahayd waa la garanaya waxaa wakiil noqonaya asaabicuka toddobaad alamhilatu alkhamsa waa amhilatu lkhamsihii waana la garanayaa siday wakiil u wada kala noqonayaan waadix ayay inoo tahay in sha allahu tacaala cashirkeenna ayuu maanta inoogu joogi doonaa biidni illaahi tacaala ilaahay hadduu doono su'aalihii ayaynu insha allahu tacala culima iska qaadanaynaa bal waxaa istaagi doona axmed nuur muuse cabdalla oo xalqatu jamaacati abilaswadiduali ka socda axmed nuur muuse cabdalla nacam ha soo dhowaado xaggan kalena waxaa istaagi doona sheekh maxamed daahir oo xagga tiirka dambe aan ku arkayo labadaa sheekha soo dhawaadaan insha allah labadaa sheekh waxaynu eegi doonaa insha allah labadaa sheekh insha allah waxaynu samaynaynaa biidni illaahi tacaala aayaadkii qur'aanka ahaayee inoo soo socday labadan maalmood ee u dambeeya waxaan kaga bedelanay kitaabka ka kawaakibka canhello kawaakibka ayaynu helaynaa labadan maalmood ee u dambeeya kawaakibka inoo soo saara insha allah cashiraynaan gaadhin ayaad sii taxliilinaysiin waxaad ku taxliilinaysiin qaacidada soo socota maahee waa wixii aynu baranay waa si wanaagsan faslun waxaa horaynaya sheekh maxamed adaa horaynaya sadarka koobaad baad qaadanaysaa sadarka koobaad tuqadaru alxarakaatu fi lismi almudaafi ilaa yaai lmutakalimi naxwu ghulaami wabni sheekh halkaa imise faacil baa sadarkaa ku jira tuqadaru alxarakaatu halaau fi lismi almudaafi ilaa yaai lmutakalimi naxwu ghulaami wabni yaa waa boga shan iyo siddeetanaad haddii dabca waa cashirkeennan hadda halku ku joogo un cashirkeennan hadda sadarka ka horreeyun weeye tuqadaru alxarakaatu aalaau fi lismi lmudaafi ilaa yaai lmutakalim naxwu ghulaamii wabnii imise faacil ayaa sadarkaa ku jira hal faacil baa ku jira waayahay axmed nuurow maxay kula tahay hadda ismi faacil kiisa lama tirin karo saan horay u naqaanay axmed nuuro maxay kula tahay yaa aduu labaad ku arkaysaa waa si wanaagsan waa yahay iyare suga horay waxaynu isku ogeyn faacilka aad sheegi kartiin waa faacilka ficilka uun waayo masderku faacil buu qaataa oo ismiga eh, faacil faacil buu qaataa oo amsilatulmubaalaqadu faacil bay qaadataa oo sifatulmushabaho faacil bay qaadataa kuwa sarfi ardaygu markuu dhigto ayuu sax u baran karaae kuwa inoo yar dibdhiga daa'iman eh, sheekha maxamed eh, faacil caamilkiisu uu ficil yahay halbaad haysaa sow maaha waay axmed nuur adna imisaad haysaa waa sadarka koobaadoo qura ilaa wabni inta laga soo gaadhayo labaadaadna tidhi waad mahadsantihiin labadiinuba haye waxaa la doonayaa haddaba yaa dhexdhexaadinaya sheekh maxamed ma u dhiibaa talow yaan u dhiibaa nacam haye istaag labadaa sheekhba waxaa la moodaa inay su-aashaa jawaabteedii hoos martay maxaad haysaa halkaa wax faacila maxaad faacil inoo haysaa halkaa waxaan u malaynayaa jumhuurta inaan dhex fiican haye xamse ninkaa ninkaa imaamadale ninkaa ninkaa imaamadale idda nacam sadarkaa wax faacilihi kuma jiro jazaaka allah khayr sadarkaa wax faacilihi culima kuma jiro bal hadda maran ku noqdo sadarkaa wax faaciloo ku jiraa horta ma jiro axmed nuur su-aal baan ku weydiinayaa imise sifo ayaa sadarkaa ku jira imise nacti ayaa sadarkaa ku jira nacti sadarkaa qura imise i ayaa ku jira hal ia ku jira sheekh maxamed nacam sadarkaa imise i ayaa ku jira may may may sheekh maxamed misaga qaatayba su-aasha ilaa labadooda soo dhaafto cid kale oo qaadan kartaa ma jirto hal sifo ayaa ku jira way isku raaceen labada sheekh inay hal sifo ku jirto waayahay war yaanu dhiibaa may may may su-aalaha waa la baahinayaaye sheekh maxamed nacam laba sifo ayaa ku jira ii kala sheeg labada sifo waa athalaathu iyo iyo almudaafi jazaaka allahu khayran waa sidaa sheekh maxamed sheegay nactiga ku jiraa waa laba waayahay balan marku noqdo hadda axmed nuur su-aashiisii ayaan dib ugu laabtay mise waa waa sax sheekh maxamed baan dib ugu noqonayaa su-aashiisii sheekh maxamed imise ayaad ii haysaa imise mudaaun ilayhi ayaad sadarkaa ku haysaa mudaaun ilayhi imisaad ku haysaa sadarkaa tuqadaru alxarakaatu athalaau fi lismi almudaafi ilaa yaai lmutakalimi naxwu ghulaamii wabni ereygaa naxwigana iska goda waa khadaabaa qorane xarakadaasi khada weeyaan naxw inta badan kitaabka meel kastood aragtiin kelmaddaa naxwu ah kordhigaa waxa ka haboon godaalka saa ogaada waa inta badan kordhig baa ku qoran soo maaha godaal yar inooga dhiga afar baa ku jira axmed nuurow ka waran haye laba mudaafun ilayhi baa ku jira waa yahay bal haddaba iyara suga culimmadu waxay isku qabteen afar iyo laba ayay isku qabteen jazaakum ullahu khayran waxaad samaynaysiin yaa dhexdhexaadinaya labada sheekh mayna heline xuseen baa dhexdhexaadinaya sheekh xuseen nacam saddex baa ku jira saddex baa ku jira waa runtaa noo sheeg saddexda waay almutakalimi waa kow iyo ghulaamii yadeeda iyo ibni yadeeda ta afraadmee ya dee ghulaamka lama sheegayo ibnida lafteedu mayna mudamudaaf iyo mudaafiley mayna ahayn xaggee loo xisaabina cadafku waa gaar eeg ibni mayna mudaaf iyo mudaafun ilayhi ahayn axmed nuur halkaasi ya cadafka lama eegayo cadafku waa masalada ibniya buu ku saabsan yahay laakiin ibni waa isagoo macduufu mudaaf yahay ya-du waa mudaafun ilayhi waxaan u malaynayaa sheekh xuseen su-aasha ama insha allah waa ku saxan yahay waxaa soo hadhay axmed nuur baan mar ugu celinayaa waay waa tii sheekh maxamed bay taasi ahayd soo maaha axmed nuura waxaad bal sidaa u waa su saddexaad ee ku hoos martayayna noqonin insha allah waxaad eegtaa halkaa waxaad eegtaa ahalaaثudaasi malaha khalad bay noqotay oo ahalaaثatu baa fiicnayd waayo ahalaaثu waxay sifaynaysaa xarakaadkan ka horreeya xarakaadkuna waa dhadig mayna fiicnayn ahalaaثatu in loogu dhawaaqa halkaa yaa maxaa saxa intaada laga daayo oo saw sifa maaha ahalaaثudani jamacaahe jamaca maa laa yacqila waa war cusub arculima maad ku waafaqsantihiin sidaa jamaca maa laa yacqila maad ku waafaqsantihiin ya haye sheekh maxamed su-aasha abalka jawaab kelmadda ahalaatua iyadoo nactiya oo mancuudkeegu alxarakaatu uu yahay maxaa dhadig looga dhigi waayey ay ugu waafaqi weyday jamaca maa laa yacqila su-aasha jawaabtaa waan diiday sheekh maxamedow sheekh bal su-aashaa isku day su'aashaas ardaydaan su-aashaa horta mid ogaada su waa su-aal gardarre weeyaan way idiin dhaxay haddaad xataa garan weydiin mushkilad ma haye yaa haya oo ka jawaabaya ardayga ardaygan haye ha jazaaka khayr waxaa jira culimo tirada saddex laga bilaabo ilaa toban tirada saddex laga bilaabo ilaa toban marka shaygu uu dhadig yahay labbaa laga dhigaa iminka alxarakaatu sow dhadig ma aha marka dhadig aad sifaynaysid labbaad ka dhigio bilaa ta'baad ugu dhawaaqi marka aad lab sifaynaysidna dhadig baa laga dhigaayo ta'dii baad ku darsanaysaa kolkaa inagii naqaanee sakharahaa calayhim sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin waa sabca sabca maxaa ta'da looga daayey waxaa la tirinaya layaalida ah dhadiga amaniyata ayaamin amaaniya maxaa taada loogu daray ka la tirinayaa laba waxaan yaro ishaarnay tamyiiskii laakiin su waa laga yaabaa ardayda inay hoos marto hadda iminka mustawa ahaan waxba ha adkaynina maran ku noqdo sheekh maxamed imise naa'ibu faacil ayaad sadarkaa ku haysaa sheekh maxamedow imise naa'ibu faacil ayaa sadarkaa ku jira kumaba jiraba waaya axmed nuur imise naayo faacil baad ku haysaa mid baad ku haysaa midkaa sheeg alxarakaatu shukran eeg tuqadaru baa ficil majhuula ah alxarakaatuna waa naa'ibu faacil weeyi bal hadda sadarkaa aynu ka baxno waxaan samaynaynaa in sha allahu tacaala ashirkeennii hore cashirkeennii hore ayaad soo macnaynaysiin laba sadar oo qura ayaad soo macnaynaysiin waxaan ku qiimaynaynaa labadaa sadar qaabka aad isku saaraysiin ama macnaha aad isku saaraysiin baynu ku qiimaynaynaa layskuma dhaafayo in yar hadduu qofku galo waa laga joojinaya ha ogaado insha allah baabu macrifati calaamaat alicraab su-aashii u dambaysay yaa lahaa hadda sheekh maxamed mise axmed nuur axmed nuur baa tii sheekh maxamed baa laha axmed nuurow waxaad samaynaysaa labada sadar ee u horeeya boga conton baabu macrifati calaamaat alicraab labada sadar ee u horeeyaoo qura soo macnee <laughs> jazaaka allah khayr maasha allah axmed nuur meel alla meelan macnahaa kaga qabsada ma lahayn si fiican fiican fiican buu runtii usoo macneeyey eh, jazaaka allah khayr sheekh maxamed u daa sheekh maxamed halkaa uun ka sii wad ha fi lismi lmufradi munsarifan kaana aw hayra munsarifin waid wakti darafka waxaad iska tacalluji waayo darafku wuxuu u baahan yahay meeluu ku tacalluqo lama hayn karo haddaad tiddo wax culus baad tidataa waid wakti haddaad tidhaa wuu inagu cuslaanaya waid wakti ka sheekee ereygan ka sheekee waa inaad meesha ku xidhaa waid wakti ka sheekee haye hadda waa id waqtibaad hadda tii la socon jazaak allah daraf iyo jaariya majruur waa inaan iska xidhnaa wa jamcu tagsiri jamcu tagsiirka weeyi weeyi hadda waa khabar bay noqonaysaa la soco markaa wa jamcu tagsiri jamcu tagsiirka dhexdiisay ugu ahaan jazaak allah khayr haye sax صح صح qaala ma wuxuu yidhi ba qaala wuxuu yidhi asxaabu muusa muuse asxaabtiisu waxay yidhahdeen miya ha jazaaka allah khayr faacilkaad eegaysaa marka horeba wa masaakinu jazaak allah khayr sheekh aad iyo aad baad u mahadsantihiin bartaa ayay inoogu joogi doonaa su'aalaheennu labada maalmood ee u dambeeya aayaadkii qur'aanka suuratlkahfi waynu joojisannay labada maalmood ee u dambeeya kitaabka ayaa inoo socon doona berrinayaynaan ilaawin masaajidkeennii kale ayaynu berri insha allahu tacaala leenahay sidaas ayaynu iskoobna